Ah, boqol shaabog boqol iyo boqol ba lagu dhuftay waxaa lagu tawiilin karaa ninkuna wuxuu ahaa muxsan gabadhuna muxsan ay ahayd muxsanka iyo maxaa eh, lagu ogaa xadkiisu alrajm mar haddaan rajmi la gaadhsiina waa bannaan tahay boqol iyo laba boqolood iyo saddex iyo afar waa la gaadhsiin karaa dhanka waa laga egi karaa haddii la yidhahdo kiiba konton buu ku dhufto boqolku waa saasna waa sax oo la yidhahdo muusan gaarsiinin adnan mxuu ahaayey xadkii zinada oo boqolka ahaa markuu ruuxu bikri yahay ama uu yahay hayru muxsan boqol ba lagu dhufa jiray boqol shaabow xadkii muusan gaarsiin wuxuu ku dhuftay konton iyo konton waa la odhan karaa labadu waa suuragal wey labada tawiil meesha ku jiraan asarkaana cali cumar waa ka sugan yahay iyo caliba labadu waa ka sugan yahay waruwiya can nabi sal sl wa laga wariyey fi ladii ya'tii jaariyata imra'ati nin baa u tegey addoontii xaaskiisu ay lahayd addoon ay xaaskiisu leedahay buu ka zinaystay buu u galmooday baa nabiga la weydiiyey su-aal cinda ahli sunna nabig wuxuu yihi in kaanad axallathaa lahu haday islaanta u fasaxday u banaysay oy tidhi anu caawaan dalle bal addoontayda ka farxalo aanu casho karkarin karo meelaha ma gurguran karee tan muxuu addoontaa heble aan leeh baan kuu fasax bal caawa iyada la cidgal ayb julida miatan boqol baa la shaaboogahayaa wain lam takun axalataha lahu rujima dhagax baa lagu dilay xadiku waa aciif adku waa daciif wey laakiin ishkaal ma laho yani shubhadan tamliiga ah waa shubha ku filan inay xadka rido laakiin maaha shubha ridi karta muxua tacsiirta lianna tacsiir waa nooc goonaa ah wey dembigu waa dhacay haddii aad ka badbaaday in lagu dilo ama lagu rajmiyo ka badbaaday waxaadan ka badbaaday in lagu edbiyo ummadda lagaa saxo ayib xadiidka macnihiis waxaa ooga hadlaya imam ibn qayim fi iclaam alwaaqiciin majalka saddexaad laba boqol soddon iyo sideed wa hada alqawlu adharu laqwaal qowlkan dambe waa maxay qowlkan dambe odhanayaay tacsiirta waa la kordhin intii doonaan la gaadhsiin kara hadday baahiya maslaxad timaado laakiin tacsiir kasta xadka ayada jinsigeeda la dhaafin maayo qowlkan dambu sheekhu rajahwaana sawaabku sidaas weeye aaaarta saxabada taageeraysa ee dhaqanka salafka taageeraya wahadihi alaqwaalu fii madhabi axmedin wahayrih aqwaashaan soo sheegay fara badan een soo dareeriye buui axmed iyo hayrkiiba waa qabaa madhab axmed baa lagu arkaa buui waalqowlaani alaakharaani labada qowl ee kalena u horeysayna fii madhabi shaafici bay ku jiraan iyo wakhayrihi wa amaa maalik shaaficiyada iyo maalikiyada ayaa aqwaashaa iska leh tacsiirtu muhim jiddan wey waxaa hadda laga niqaashaa tacaasiirtu ma laga dhigi karaa qawaaniin muqanana go-an oo qoran sida xuduudda oo kale xuduuddu moogta ijtihaad meel bay taalla cadaabad la soo kala bixin waxaa ijtihaadku ka furan yahay ruuxii lagu keenay inaad ka fiirto ma yahay ma miir qaba ma qaangaadhba ma sariba miyaa la qasbay oo lagu dirqiyo mise waa ruux doortay oo hawsha raalli ka abuu ah ahaa oo doortay wax ma waxbuu kuleeyahy mise waxba kuma laha yani ruuxun baa iska baadhi laakiin xadkii iyo muxuu ahaaye qadarkii iyo xuduuddii ijtihaad kama furo wa kadalika atacaaziir ganaaxyaha meel intii culmo loo fadhiisto oo lagu ijtihaado oo la ururiyo meel ma lagu qori karaa oo qudaada iyagoo qoran ma loo dhiibi karaa culmo waxay u badan maya ma banaan in la dejiyo oo la taqniiniyo sharciga ilahay bay shabahaysaa waxaa leey iyada laftiga sharci ahada waa sharci ilaahay waa waa xukunkii nebi maxamed jumlatan kor marka laga fiiriyo tafsiilanna waxaa la hayaa aahaaru saxaaba culummadu ku ijtihaadahayaan wuxuu waa dembi dembina jawaab baan ka bixinaynaa maya qaadigii imaamka ku ijtihaado laakiin xad go-an oon la khilaafi karin oo meel ku qoran aan laga dhigin wadaadka layihaha sheekh cabdilcaziiz ibnu caamir kitaabkiisa atacziir fi fiq islam isaga wuxuu qabaa in la dejin karo haddii kale waxay noqon haya rac bay noqon bu lehay oo marka lagu keeno muxuu ahay mid been sheegay ama shaazuur ku dhacay ama haweena dhunkaday ama gabadh muxuu ahaaye naaska qabtay ama muxuu ahaaye eh, dunuub galay oo qaraabo tihiin atacziiru waa xugum yakhdac lira'yi اlmujtahidi walqaad orod iska tag rebel baa tahay mid kale waayo rebel jilciya ka waayo waa kaasaan isku dhacda ii qabta bahashu waxay noqon baa la wax khariban xad go-an ha laga dhigo haan loo dhigo qudaadda aduu labadaa madhabba waa jiraan marka idinku culumatiina ka shuureeya waa yahay wa amaa maalikun wakayruhu canhu maaliga keyrkii waxaa laga wariyey ana min aljara'imi dembiyaha waxaa ka mida maa yabluqu bihi اlqatla maa yablغu bihi wuxuu la gaadhay waaligu alqatla dil ama maa yublغu bihi اqatlu ayb waafaqhu bacdu asxaabi axmed axmed asxaabtiisa qaybo ka mida ah ku raacay fii mili jaasuusi اmuslim ruuxa muslimka jaajuuska ah, idaa jasa markuu sir biciyo oo u jaajuuso u basaaso lilcaduwi cala lmuslimiin faina axmeda tawaqafa fii qatli axmed wuu ka gaabsaday isagu wuu fiiray nusuustii wuu ka shakiyey wuu ka gaabsaday ka jawaabi maayabu wajawaza maaliku wuxuu badneeyey maalik iyo wa bacdu xambaliyati ay baneeyeen kabna caqiil qatlahu way baneeyeen ibna caqiil abulwafa wuxuu ninka haddaan la dilin adduunka wax dil ka ma jiraan waa khaa'in tuug ah oo ummadda baabine gaalka asaaba ka daran buul waa kuwejira kaajiri kor muslim buu leey waana munaafiq hala qabto madax hala qabo iswa ibna caqiil waxaa ku raacay eh, alimaam ibn fi badax alfawaa'id aad buu u difacay madhabka asaga wa manacahu dilka waxaa diiday abu xaniifata washaafici wa bacdu alxambaliyati kalqad abi yacla sheekhu islam ibnu taymiya iyo mxuu ahaayey ibnu qayim bay waxay dooranayaan ra'yiga maalig bay dooranayaan maalig baa masle ku saxan xasan sheekh ibnu cuseyn wuxuu leeyahy ninka in la dilaa waajiba ah. ninka in la dilaa waajiba ah. saxiixu waa in ninka madax adduunka la dhaafiyo dhibkiisa u muslimtu ka ka daran bu qatluhu waa waajib marnaba laga cafin karo xadiidka xaaibna daliil oo ma bul masaladan waa qisa khaas ah oo reer badar khusaysa xadiidkuna wuxuu sariix ku yahay ninkaan badri ahayn ee sarbiciya inuu maqan yahay halkaasuu sheekhu asagu la maray xididka xaatib waa waaqacatu cayn laa cumuuma laha daliil ma ah looma daliishan kara jaasuusku waa la dili karaa iyo la dili mahayo iyo muxuu ahaaye iisheeg mxuu aha waa gaal iyo gaalooyin mahayo waa qisa ka baxsan tacliilka nebi maxamed baa laakiin wax laga fahmi karaa markuu cumar seebta la nabi aan dila madaxaan qaadi uu yidhi soomaogu inuu ree badar yahay ibnu qayim wuxuu leeyahay haddii jaasuuska muslimka aan la dili karin nabi wuxuu ku cilayn lahaa soomaoga inuu muslim yahay damka dhiiggiisa waxa cismeeyey ilaaliyey ee xifdiyey ma aha kownuhu muslimane waa kownuhu min ahli badr leanna in wax lagu cileeyo asagoo maanicii weynaa iyo manaadkii weynaa uu yaallo in farax hoose loo dagaayay waxay ku tusaysaa manaadkii weynaa inuu baaba'ay oo uu jabay oo mid kale loo baxsaday inuu ree badar yahay soo ma ogid baa la yidhi ree badarnimay ku baxsaday hadduu muslimnimo ku difaacayso muslim weeye dhiiggiisu kuma banaano walaa yaxilu damu miran muslim ila bixda alaa bu nabigu kasii daynlaha nabiga kama sii daynin liana hada almanaad inharama fi mas'ala idaha nin kastoon badri ahayn waa maqan yahay saasuu shee buctamiin leeyahy waa maqan baa faafaaid muxuu ahay badac alfawaa'id ama masala takfiirihi waa cadam kale wey oo u xilli kale in laga niqaasho hadda qasrigiisa laga hadlaaya maalikiyo weydi ayaga hawsh maaliki mogta niman dawlada ahay oon andalus iyo sbain iyo dagaal baa ku socday ragga wadami mutaahiriinta ahaa way isku waafaqeen jaajuuska muslimka dimi iska badaayay in la dilayo oo marnaba hataa toobad la weydi ma yidhahdeen waa khaa'in dararuhu cala almuslimiina ashaddu waaktar min darar lkufaari almujaahiriina cala almuslimiin waana xaqiiqada la ogaaday wey muslim waa lagu baabi'iyey wax muslimta maanta lagu baabi'inhayo ee aada naftu kaaga baxday ee waalidka geed tagaba lagu dhufanay xabadda maam waa sirdoon wey waa basaasiyo wey dowladuhu maanta meeshay ka dhisan yihin waa dhaqaale sirdoon labadaas wey qismiga mukhaabaraadka iyo sirdoonka iyo qismiga dhaqaalaha wey labadaa waa xood iyo halbowla haddaad marka ka fayowdahay adduunka waxbaa maanta kuu socon labadaa markuu khalkhal laakiin kaa galo hays sirdoonkina waana la jabsaday oo muslimiinta o dhan baa la isticmaalay oo aday ku basaasa hayaan dhaqaalihiina shilin kasta meeshuu ka injiray waa lasoo cufay tajmiid almanaabic manaabic iqtisaad oo dhanba waa la baabiyey hay-ad caydi kan caydi shilin ruux bixin kara ma jiraan xawaalidii masaakiinta ay hadda dadku biilka ka qaadan jireen ee agoonta iyo haweenka iyo waayeelaha laga biilhayay bay gaala daba taaganta hadda oon hooyadaa shay u dirsan kari ilaa aad war cad la timaado waxaasna waa maxay halka xamaga laisku dhega wey ayib wajawaza طaa'ifatu min asxaabi الshaafici وaأxmeda وagayrihima qatla الdaaciyati ilى اlbidac tacsiirkii baa socday ma og tahay daa'ifa min asxaabi الshaafici iyo axmed iyo hayrkoodu waxay baneeyeen in la dilo ninka daaciyada ee ummadda ugu yeedhaya ku muxaadanaya difaacay aladi yudaafic madhabi wayudalil calayh wayuhiru shubahaat wshukuuk fii awsaat lmuslimiin ila albidaci almukhaalifati lkitab wa suna saas wey bidca ijtihaadiya ma rabno bidcadu waa inay tabco khilaafsan kitaabka iyo sunnada dalaaladooda oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnatu muxamed ijmac lmuslimiin qiyaaska saxiixa khilaafsan oo la arkahayo wixii adugu aqoonsatayba dad rawaabeicu ruuxaa la dilo socon mayso wuxuu waa inay daliil u leeyahay wakadalika kaiiru min almaalikiya in badan oo maalikiyana waxay qabaan in la dilo bal imaam maalik baaba qababa alqadariya iyo jahmiyada iyo nimanka khawaarijta iyo raafidada kulli hadallaya buuri yusataabuuna wailaa duuba acnaaqun buuri maalik ibn cabdilbar ba la weydiiy maxaa maalik u hadallaya ma likufrihim maya lifasaadihim fi dunya walard dhulkay fasaadinayaan ninka muxuu ahaayey bidcada ku dhacay bidcadaasi hadday tahay bidca mukafira oo lagu gaaloobo likufrihim aan u dilaynaa walifasaadin macan tacalaqa bihi manaataan alkufr walifsaad fi lard hadday bidcoodu tahay bidca mufasira hayri mukafira bidcaan lagu gaaloobaynin laakiin lagu faasiqoobi ama aan lagu faasiqoobin hadday duuna alkufri tahay in la dilaa ruuxa banaa ida kaana daaciyata ilaa bidcatihi kasuufiyati ayib iyo muxuu ahaa qolyaha loo yaqaano ii sheeg iyo turaabiyiinta iyo qolyaha muxuu ahaa ii sheeg Eh, iisoo boqolyo kalaa jira iisheegay muxuu ahaa xisbu taxriir xisbu taxriir taxriiriyiinta haddaba maasay weerar ku hayaan kenyana nairobi ba soo galeen nimanka noocaas haddaan dawlad hadlo ciddiyahan ka jarayna foorash sara waan ka siibayna hanoo dambaysa inay gaala yihiin in kale war kala way kaas weliba nin iska ilaali khawaarij halala dagaalamaa la halla la garanay khaarijiga iska miskiinka ah ee guryaha iska fadhiya ean dacwo faafinaynin la dili maayo sidaa darteed duwalkii islaamkahaa iyo salafku saalix khawaarijta qaybtooda sufriyada loo yaqaan alqacda niman ayagu aan dagaalami jirin ma jir lakin iska fadhiya maalin maalin baa ka boodi masaajid mid mid fiiriya kaas maxaa gaal tukanhaya musaa u fiiriy masaajid camiran oo maqrib aamin socoto musaa u fiiri maxaa gaal tukanhayaa bu cikrima ahaa baa la sheegaa cikrima ma cabaas buu ahaa baa la sheegaa dayib mirijaali he min rijaal bukhaari wey muslim riwaayo fiican kuma laha almuhim ninka asagoo iska aamusan een shar faafinaynin wa in kaana mubtadican waa la dayn waa markaysa bidcadu aysa gaadhsiisanayn baan leenahay kufri aysa gaadhsiinayn hadday bidcadu kufri tahay daaciyan wa hayra daaci waa qaadaynaa likufrihim wa lifasaadihim laakiin markay bidcadu tahay bidca aan gaalnimo gaadhsiisanayn laakiin diinkii khilaafsan ummaddana aafayn ruuxu in la dilaa bannaan ida kaana daaciyatan liifsaadihi wa ama idaa lam yakun daaciyatan wa dararuhu qaasiru calaa nafsihi waxaan leenahay haska noolaado mase waa in la kala fahmo suufiyada qole iska caamo iska waxaa jira atbaaca oo dariiqooyinka iska aaminsan lakin wax badan la kala socdo iska tukada muslimiinta iskaga siman yihiin xerta reer shakeel baatan iska yidhi oo koor loo geliyey wax badan baan la soconin kaasoo kala dili mayno laakiin nimanka mashruuca fahamsan ee u doodahaya ummadda aafaynhaya nimanka ayagu likufrin bay u dhammaan kafaratu murtaduun mushrikiin wey aladiina yudaaficuuna can ishirki wayuqaatiluuna calayh wayuxaaribuuna ahla atawxiid wayucaadunahum kafaratu mushrikuun waagi hore shirki unbay tahay maxay ku darsadeen mawaalaatu alkaafiriina waalmurtadiin laba dhaban bay ka dhimanayaan qaaluu waxay dhaheen maalikiya shaaficiya xanaabilo inamaa jawaza maalikun hadda qaalu waa maaliki hadallayse maalik wuxuu u baneeyey iyo wakayruhu hayrkiiba qatl qadariyati qariinta in la laayo liajli اlfasaadi fadi la liajli riddati bal madhabkan in dadka mubtadicada ah la laayo ama kafara ha noqdeen ama aysan noqonin hadduu daaciyaha ilaa bidcatihi waa madhab akhar الsalafi saalix siduu soo guuriyey shaykhu lislaam mujaladka labayo tobnaad majmuc اfataawa sabxada shan boqolaad labayo toban sabxada shan boqolaad laga fiiriyo waa madhab akthar salaf saalix qatlu daaciyati ilaa bidcatihi bikadri nadri can kowniha mxuu aha mukafira wagayri mukafira maxaa loo dila lifasaadihi lifasaadihi way dhibtay waday dhibtay way soconaysa nimay nafta u keentay wakadalika qiila waxaa l fi qatli saaxir saaxirka dilkiisa saasaa laga yidhi ragga wax dilahaya lakin waa inay qiyaasi karaan baashi nin walba ood u qoonsato madaxan qaadahaya iska ilaaliya ayb wakadalika qiila fii qatli saaxir ama turaabiyi daa'ifada turaabiyi madhabkiisa ku qanacsan daa'ifatu murtada wey biqadri nadari can acyaaniha ayb farqi baa u dhexeeya muxuu ah alxukmu cala almucayan wa cala alaa'ifa iyo iyo takfiiru nawc waxaa ruuxii sameeya waa gaal waa masalo waa takfiru ilaaq atakfiru lmutlaq baa la muran male uu bannaan yahay waxaa ku yimid takfiiru shaksin aw taa'ifa aaifadu haday ku dhacda ridda iyo gaalnima korkaas ka qaban aaaifa alfulaaniya waxaa dhihi waa taa'ifatun kaafira markan afraad iyo acyaanta aan nimaadno waxaa dhici karta an yakuuna fi aaifati axada macduuran mukrahan cayn ilmuslimiin dawaa'ifta murtadiinta xisbullah hadda xisbullah waxaa ku dhex jira jamaacad wahaabiye ah oo u basaasa wadaadaha salafiyiinta ah baa ku dhex nool mucaskaraadkii fayliqu badr ee shiicadaha iyo raafidada ciraaq waxaa ku dhex jiray wadaado salmiyin jihaadiyiin ah marka fi طaa'ifa almucayana een kor ka qabanay in la waa daa'ifa rida ama kaafiraha qad yakunu fiiha jaasuusun muslimu lisaalix اlmuslimiin waqad yakunu fiiha mukrahun waqad yakunu fiiha macduur hawl noo taallamaha lakin kor maxaan ka qabanay maxaan leenahay waa طaa'ifaة kaafira hunaaka farq bayna takfir الطaa'ifa wa takfiiri acyaaniha wa ashkhaasiha hadda ka war kitaabu dalail markaynu marayna waa inaga ka soo hadallay xukuumadda shariifka daa'ifatu murtada baanu nidhi laakiin qad yakuunu fii wasaraa'iha fii muxuu ahaaye afraadiha axad muslima macduur ah sida nimanka xilalka maraafada caamka ummadda dhakhaatiirta oo kale nimanka wakaaladda biyaha inoo jooga oo kale dadaha ku waardiyeeyey muxuu ahaay mooryaanta gaalnimana aan ka qayb qaadan in la helo baa laga yaabaa laakiin adu horaan macduur ah haddaad ka qayb dastuurka igu dhaaratay aday ku taallaa marka waa in la kala faa sheekh cabdallah sheekh cabdallah ibn xusein sheekh maxamed ibn cabdallah ibn cabdiwahaab saddexdaa baa la weydiiyey naxkumu cala alطawaa'ifi wاlqura wاlmuduni bixukmiha waqad yakunu fi اlmuduni wاlqura wاطawaa'ifi man laa yastaxiqu dalika alxukma xukm saasa weeye ilaahay qoomka soo duleeyey waa isku jabiyey fiihim almukrahu waman laysa fiihim iyo sabaqadoodii waa saas weye ma kala qaadi karo saxaabadu maanici zakaa korkay ka qabteen muslimiinay kooxiisu waa isku jabiyeen reer bani xarifa dabkay wada saareen marin ruux kasta la fiiriyo ruux kasta combyuutar la saare sheeko berley wey hada madhab aljahmiyati almurji'a wey dadku aلطaa'ifatu ida اntasara bacduha bibacضi ta'khud xukma waaxida min xayثu اljumla waqad yakunu fiihi macduur macduurkaa goormaynu u curdaarayna markaan qabanno wey cinda alqudrati bay soconaysaa markaan gacanta ku dhignaan yaan xoogo bakshimaynaa oon maskaba gelinaynaa oo aan muxuu ahay wax eegaynaa laakiin marka hore ay dagaalamen kulli bursantaan saari almacduur wa hayr almacduur hasla jabeen xukumku waa sidaa dadku masaa'ilkan isku khaldaan maaha waxaa leedahay ashaaciro waa maxay waxaa dii waa daa'if ahli bidac al ashaaciratu min min ahli bidac baad taagan tahay kul marka laakiin wadaad duub weyn oo faqiiha oo maxaa tahay ashcari mubtadic baa tahay ka bilaabi maysid waa inaad fiiriso wuxuu aaminsan yahay hal fiihi usuul ashaacira masaa'ilkoodii khaaska ahaa ma ku waafaqsan yahay mise waa mujarad alimtisaab wanisba waxaan leenahay qadariyo qaybtooda cilmiga ilaahay inkira kulligood gaalo wey nin baa ku yihi qadari baan ahay maxaad noocee tahay gacan baad ku haysaa daa'ifta kor baad ka xukumi xisbu taxriir waxaan leeyahay min ahli bidc الdimuqraatiyuun kafaratu murtaduun alcalmaaniyuuna nin baa calibanya baan ahay secularism baan ahay maba yaqaan laga yaaba miskiin wey maxaa ma fahmayo maxay taa hadii weydiin n n waxaa weeye dadka in wax loo qabto oo waddanka la hormariyo oo warta haddi almaani lama yidhahdo waa sidee yacni daa'ifada kor baad ka qaban ayb kor baad ka qaban laakiin marka hoos loo daya gacanta ku dhigto qad tufasil waa in la kala fahmo haddaan dhahno daaifa alfulaniya waa kaafira murtad kullu fardi hebel iyo hebel kulligood waa gaalo ka laazimi mayso kama laazimayso inay israacaanna waa laga yaaba xukunku tabcan maadaama daaifa maxsuurata labada yaqaana kulligood waxay ku dhaceen in haddaysan maxsuurin ahaynna aan xukunku laazimina waa laga yaaba waa in la kala fahmo wey wakadalika fi qad qiila fi qatli saaxiri fa ina aktar alculamaai culamada badankood waxay qabaan waxay leeyihiin <clears throat> calaa anahu yuqtalu in la dilhayo wa hada huwa sawaab maxaa loo dilay riddatan baa loo dilay sawaabka ah waqad rawa الtirmidiyu can jundub mawquufa وmarfuuca ana xadd الsaaxiri hadda waa ii gudan yaha waa xikaaya waa ciraabka xikaayagi ah wey markaas sidii hore xadiidku aaba ku keenay ana xadda in ana xaddu baa ii qoran waa xarakat اlxikaaya xaddu الsaaxiri darbaة bالsayf saaxirka xadkiisu waa in qoorta la gooyo seef lagu gooyo xadiidku asagoo marfuuc waa daciif asagoo mawquufana waa saxiix وعن cمر وcثمان وxفسة وcبداللahi بن cمر وغayrihim min الصaxaabaةi qatlhu baa ka sugnaaday intuu ka sugaya cuثmaan waa salimay cumar asagaaba amrayba hal aroor buu ihi saaxir an iqtulu kula saaxirin وasaaxira taabicigu wuxuu ihi weerar baan gaacinay magaalaan weerar ku qaadnay faqatalnaa fii yowmin waaxid alaaثa sawaaxira buu saddex habrood baan dilay ba sawaaxir ah idan cumar baa isagu fatwooday ajmac asaxaabatu calaa dalik xabsana ayadu haweeney sextay dishayba haweeney baan sixirtay maxaa ii sixirtay mudabaran ahaayo xafsa waxay xoraysa haweeney waxay tihi waxaa tahay eh, xor baa tahay markaad dhinto candubur sixir bay ula joogsatay waxaan rabay intaad dhiman turba inaan xoloobo way qiratay ibnu cumar iyo rag la tashatay waalaheed way dhaheen dil bay dhaheen madaxay qaatay cufmaan baa khaliifa cufmaan baa ka xumaaday ibnu cumar baan dhah ka galay wuxuu yihi ma umu haweenay sixirtay oo qiratay sixirkii oy dishay baad hadda ka hadlaysaa may dhib ma lehe in la gacan dhaafin baan diiday bu anaaba diin lahay anaabaan biyo uka badeynay <laughs> laakiin meesha dawlad baa ka ahay reer cumarow soo gaabaya ladigu hawshiinsayfta iska wadataan almuhim waa saas wey qaala bacduhum liajli kufri baa loo diiy in la dilahayo muran ma ijmaacu saxaaba wey muxuuse u dhiman laakiin liajli kufri waa madhab jumhuur wa bacduhum liajli fasaadi fi lard laakina jumhuura haaulaa'i yarawna qatlahu xaddan saaxirku laga hadlaya hadduu yahay ninkan wax ku sixiraa muxuu ahaayey kutubu shacbada wa kutubu tanjiim wataraasim adeegsada jinka iyo ruuxaanta adeegsada haadaa kaafirun qowlan waaxidan murtad waa la dilhayaa nin daawooyin iyo sun wax ku sixira hadduu yahay caqaaqiir iyo bukhuuraad iyo adwiya kaas yuqtalu lifasaadihi ninka noocaasa lifasaadihi baa loo deli ninkan laakiin asagu raaxaanta iyo jibanka iyo kutubu sixri alaasima ku kala tuuraay kaafirun weyne sixirkiisuba kici maayo ilaa an yakfura billahi subxaana wa tacaala waana daahiru kitaab illah aad waxa u naqdiyey shanqidii adwaaga ka muraajice suurat lbaqara wakadalika abu xaniifata yucaziru bilqatl tacziir baa socdee dunuubta qaarkood baa dadka waxaa lagu tacziiriyaa dil fii takarara min aljara'im wix dembiga soo noqda idaa kaana jinsuhu yuujib alqatla haddii jinsigiisu qaybo ka mid ah dil uu keeno ninkunu dhowrkun hawshaa ku dhaco mxuu ahaa atacziru bilqatl atqatlu siyaasatan bay yidhahdaan xanaafta musiiba kuy maalikada ugu sii dhow oo ku raacda kamaa yuqtalu man takarara minhu talawutu nin baa wax ka soo noqday talawud ayb ilaa jumhuurta iyagu waxay qabaan moogta qolyaha madaahibta waxay ugu badan yihiin madhab saxaaba gooni wey waxay qabaan inuu ka xad zina u yahay oo markaasi dhagax muxuu ahay la shaaboogi ama dhagax lagu dili ayib hadduu markaa muxsan yahay w hadduu dhagax lagu dila hadduusan kayr muxsan yahayna un la shaaboogi ka zina ama tacziib baa waajibaya qolyo qabaan saxaabadu waa dil waxooda waa inaga soo marray saxaba madhabkooda goono wey laakiin asagoon abu xaniifiya keyrkiiba aysan aaminsanayn ninka khaniiska ama la khaniiso in la dilo asal ahaan hadduu laakiin waxaan uu ku noqdo dhaqan ka dhigto in adduunka la dhaafaya qabaan la dilo aw ikhtiyaali nufuus dadkiibuu kaayaa usduga ruux buu dilay idan waxay ahayd asal ahaan ninka noocaasa in la qisaasto ama diya laga qaato ama la cafiyo laakiin dhowr kor hadduu sameeyey adduunka la dhaafiyo wey lagu siibi mahayo awliyaa almaqtuul ninkan dhaqan buu ka dhigtay hebel buu ka hor kaayey oo dilay hebel buu hadda ka hor mm, guriga ugu soo dhacoo dilay wakaasa ninkan dadka dilahaya alikhtiyaar waa alqatlu siriyatan wa ayib muxuuna u dooday dadka liakhdi ilmaal xoolo inuu qaato nafta uma socdo xoolodoon wey wa dalik asala sheekh waa isaga soo maray haleeshiiyey ninka inuu yahay muxaarib uu soo maray lakin wuxuu ka hadlayaa madaahibta wadaadahan markay ka hadlahay wuxuu uhi sheekhu waqad yustadallu in la deliishadaa laga yaabaa calaa ana almufsida mataa lam yanqatic sharuhu qaacida fiican wey maxaa uu adilo ah ninka fasaadkiisa la kari waayey in la dili karo ayib <clears throat> wakulu man lam yandafic sharuhu ilaa biqatlihi qutil qaacidadii wey kulu man lam yandafic sharuhu ilaa biqatlihi qutil nin waliba oo sharkiisa iyo fasaadkiisa loo maara waayo in la dilaba mooyeen in la dalaa banaan adilada waata fainahu yuqtal bima rawaahu baa loo daliishay muslim fii saxiixihi can carfajata alashjaci qaala samictu rasuula yaquul man ataakum ninkii idin yimaada wa amrukum calaa rajulin waaxid idinku hal nin caleema saartay hal nin baynu doorannay waa midayska nahay wa amrukum taladiinu dowladeed iyo siyaasadeed iyo ra'yigiina diineed calaa rajulin waaxidin imaan baad ka dhigateen calaa madhabin waaxidin yuriidu an yashuqa casaakum hal madhab oo fiican baan lahayn oo sunni ah nin baa noo keenay madhabu zaydiya oo shiica ah khilaafku nogaab degalkan ridaynaa ila manaadku waa tafriiq kelimat lmuslimiin madhab inaan ku midaysnayn wanaagsan ama aan nin muslima aan imaam ka dhiganon ku midaysna waa isku mid wey nafsa shay wey tafaraaruqa iyo kala baabi'inta yuriidu doonaya an yashuqa inuu dilaaciyo casaakum ushii nin midaysnayd hal uloo diirkeeda qabtaan ahayn wuuna wayufariqa inuu kala geedoonaya jamaacatakum kulankiina iyo midnimadiina faqtuluuhu dila maxaa loo dila midkaani zina kuma dhicin muxaarib ma aha qaadicu dariiq ma aha ayib zaain muxsana ma aha ayib kaafir ma aha murtad ma aha lifasaadihi nabigu waa caddeeyey manaadku yuriidu an yashuqa casaakum wayufariqa jamaacatakum almufariq bayna alaxiba wa fii riwaaya satakunu hanaatun wahanaat waan midaysnayn haddaan soomaali nahay murtadiin iyo gaa axmaaro wada socota iyo muslimiin halgamaysaynu ahayn maa wadaadaheeni kulligeed iska dhiciya macal suufiyada qaybo ka mida ah nala socday yaadna kala tuuray yaayna kala jebiyy ma inoo sheegtaan anoo in badan baa ku ceshay ma idinku sheegtaan carabkiina maanta laga maqle <laughs> waa tahay satakunu waxaa aan doontaa hanaatun dhibaatooyin wa hanaatun faman araada ninkii doona an yufariqa amra hadihi اlumma ummaddan amarkeed inuu kala geeyo wahayaa jamiicun ayadoo midaysan fadribuuhu bisayfi kaa'ina man kaan kaaina shariif ba allah ka dhigo aalu beyti rasul ba ha noqdo xasan xuseen warasidiisa ha noqdo abubakr sadiq ha ka soo boodo nabi wuxuu ihi kaainam sheekha inoogu aqoon badan ha noqdo ummadda ninkii ugu da'weynaa ha noqdo kaa'ina man kaan oo lagu dhameeye la soco fadribuuhu bisayf fadribuuhu garaaca ma aha oo uleeya seef madaxa ku qaadaa la ninkuu dani ha ahaadee fii saxix muslim xadiitaas culamada qaarkood waxay leeyihiin masaladan waxay khusaysaa marka ummaddo dhan ba midaysan tahay oy daa'ifa nagu baxdo laakiin cinda tafaruq ninba xagga loo kala boodo abadan nimanna waxay leeyihiin manaadku wala waa cad yahay hadday muslimiinta midoobi waayeen inta wada socotay in lasii kala jabiy waa loo dhimanaya manaadku muxuu ahayo cilladu waa inaan ummadda la kala jebinin wixii yaraa in isku yabna een yagleelay ninka sii kala tuurahaya baa ka mudan ummadda wada socoto ninka kala turay ummaddu markay wada socoto ninka sooba malgii baa galayba waa la iskugu tegey isagaan meelu gala waayiba laakiin intay leedan yaa allah ku keennay ninkan naga sii kala tuuraaba noogu daran bay leeyihi nimanna halkaasay mareen waqad yuqaalu xadidkaan ku daraynaa in la yidhahda laga yaaba fii amrihi biqatli shaarib alkhamri fi araabica nabiga amarku ummadda amray ninka khamrada cabay marka fara in la dil nabigu waa soo anfaray soo ma ahayd in arrintaas la geliya laga yaaba xadiidkaani yani dadka kullu man lam yandafic sharuhu ilaa biqatlihi qutil oo fasaadka ah waxaa adilo axaadiista haddaynu sheegnay waxaa kaloo daliil u noqon kara axaadiistii in la dilo shaarib alkhamri fi lmara araabica maxaa loo dilay fasaadihi wey waxba mafaasid ah carruurta naga barahaya waxaa tusaya in lifasaadi loo dilay buu sheekh bidaliil maa rawahu axmed fi lmusnad can daylm alximyari qaala sa'altu rasul sl slm faqultu ya rasuul allah inaa biardin naba low dhul baanu joogna yaman buu ka yimi saxaabigu waa yamani ree sanca ah nucaaliju biha waxaanu qabanaa camalan shadiidan shaqo adag baan qabanaa wa inaa sharaaba min alqamxi qanadida ama sareenkaanu ka samaysana cabitaan iyo sharaab nataqawaa bihi aan uga calaa acmaalina shaqooyinkana beerafalkan iyo geelajabintanada guryahan ku dhisanaa markaan ku dhufanno xoogow waan famaysanay indhahan kala qaadayna dhaxantaan naga kici idan ruux maanta wuxuu shaqayna daraagis baa ku duraan mogt ruux wareersan weeye waxaan kaloo ugu kaalmaysanaa wa calaa bardi beladina duruufu shawsha wanaageeda masaalix buu sheegay qiimo badan qabowgaan iskaga diacnaa nafta qabowga ga diacna waa maqsad sharci ah, wey labo hawlaha annaga iyo adduunka annagaan ku qabsanaa iyo masaaliaan ku qabsanaa ayib dan kale kama lihin wey fasaad kale kama lihin shaqadaan ku qabsanaa qabow baan iskaga difaacnaa midho xalaalna waan ka samaynay iyo badar xalaal oo qamadi ah warku quruxsanaa laakiin faqaala nabig wuxu hal yuskir maxalushaadka waa intaas ma lagu sarqaamaa warka joojiye waan cabnaa macdii weydiin aniga wuxuu biyo fiican hadday yihiin nabiga lama weydiiyeen meesha dhib baa ku jira qultu nacam nabi allow haa baan idhi qaala fajtanibuuhu qultu ina annaasa hayru taarikiin nabi allow dadku dayn mahayaan way qabatimeen laa yasbiruuna canhu riwaayo kale waa inaga hadda kortin xadidka qaala fain lam yatrukuuhu faqtuluuhum hadday dayn waayaan reeyaban kulli halalaayo maxaa loo laynhayaa waa lifasaadihim xadiidkan hasuusa sheekhu leeyahay fii majmuuci fataawa majalka labaatan iyo sideedaad sheekh wuxuu tilmaamaya inuu noqon karo ridda ay noqon karto oo ka istibaax mxuu ahayey ficil kutusaya istibaaxa kutusaya mxu istihlaal almuxaramaat wa haadaa buu i arrinka waa maxay liana almufsida qaacido waxay saa ku noqotay liana almufsida kasaa'il ninka mufsidka ah ee asagu fasaahsan ee xumaanta dayn waaye nin horra ku soo weeraray buu lamid yahay faidaa lam yandafic isaa'ilu ninka horarka ee kusoo weeraray hadduu ku istaagi waay ilaa bilweriga joog allah alla ma yahay wadhigay waa ka xaran waridaabaad ka kar weyday wuu soo qamaamay beelka ku dhufaysa ilaa bilqatli qutila waa la dilahaya wa jimaacu dalika ana alcuquubata nawcaan hada bilahi towfiiq alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd qaala alimaam raximah اllahu tacaala wajimaacu dalika ana alcuqubata nawcan jimaacu dalika ay daabitu dalik aw iladii yajmacu dalik wuxuu sheeku ka soo hadlayay cuqubaadkii faslu tacsiir baa inoo dambeeyey cuqubaadku marka inay laba qaybood yihin bu sheekh hadda halka bilaabahaya wajimaacu dalika kaa wixii ku ururinaya ama ku koobayay waxaa weeyaan buuhi ana alcuquubata nawcaan axaduhumaa midood calaa dembin maadin dembi horaan dhacay ayaa lagaa ciqaabahaya oo lagaa goynaya jazaa'an bimaa kasab abaalguud wuxuu geystay laga goynayo nakaala min allah ay ta'diiba min allahi subxaanahu wa tacaala iyo inayd ku cibro qaataan ka jaldi shaaribi waalqaadif shaaribka khamrada cabay ninka wax qadfay wa qadci lmuxaarib iyo ninka muxaaribka wadogoyihiisii wasaariqi tuugii wakadalika tacziiru man saraqa iyo ruuxii haday matalan duuna nisaab wax ka yar intii muxuu ahaye sariqo gacan lagu goyn jiray min hayri xirzin meel aan lagu talagelinna ka qaaday oo meel baylaha ah iyo wa tacziir alkhaa'ini midka wax khaa'imo muxuu ahay ganaaxo iyo musawiri shahaadati ninka shahaada markhaatibeenaadka la yimid ama shahaadadii muxuu ahaayey <coughs> foojigariyeeyey iyo walcalaamati wanaxw daalik calaama aan jirin astaantii dowladda iyo tiimbari wixii buu kharibay shahaado beenuu sameeyey iyo wixii lamid oo dhanba in la ciqaabaa bannaan cuquubadoodana waa dembi ay galeen baa laga goynaya dembi horaan ay ku dhaceen baa loo ciqaabi waxaaso dhanba taas waa mid cuquubana waa waxaa soo socda baa la inaadan ka jogsato dib dambe inaadan u khaldamin dembi aadan u geysanin ummadda aysan kugu aafoobin baa la doonaya wahaani alcuquubatu lita'diyati xaqi waajibin in lasu ciqaabo xaq waajiba in la guto waxaa lagu garaacahayaa marka inaad badis noqoto xuquuqda ka soo baxdo aadan hadhow baylahinin aw tarki muxaramin fi lmustaqbal ama shay muxaram ah aayateenka dambe iyo cidhabta dambe inaad ka tagto u dhawaanin dabkii lagu gubtaa dambe siska laga gudaa bay somaali tiraada ee cuqubo wey horaan haddaadan guban lahayn oo hadda kahor dhambele intaad ku jirta aadan guban lahayn dambas dambe meel ku duugan kamadaan leexatin dambaska inaad ka leexatay la ka ogaatood faadhfaadha waxaa keenay hadda kahor baa laga raacay marka dabkii lagu gubtay ee dambe siska laga gudaa sidaas wey <clears throat> kamaa yustataabu lmurtadu sida ninka murtadka ah toobadkeen loo weydiiyo xataa yuslima ilaa uu islaamo fain taaba hadduu toobad keeno ilaa qutila waa la dili maxaa loo dilahayaa ummaddu yaysan ku aafoobin jid furana uysan noqonin marka jariimadan weyn rabbi lagu caasiyeyna halkaa ku xidhanto wa kamaa yucaaqabu taariku salaa iyo sida loo ciqaabay ninka salaada ka tegay iyo wazakaati wa xuquuqi ilaadamiyiin iyo ninka zakada ka tegay ama salaada ka tega ama xaqi aadamaha dadka qaraabadii iyo ahalkii waajibaadkooda saaraa gudan waayo xataa yu-adiiha ilaa gutaa la garaacahay fatacziiru fi hada darbi tacziirta aqsaamtan dambe ee waxyaabaha aayaatinka ee mustaqbalka ummadda inu dhaawac laga baqahayo in laisku garaaco laisku ganaaxo ayaa amhalu ka fiican minhu fi darbi alawal kooxdii hore ee ahayd calaa dembin maadin mustaqbalkan aan soo noqonaynin in laisku tacziiro waxaa ka fiican weeye eh, eh, dunya annaas iyo mustaqbalkoodaba waxa laga baqaya aayatiinka inuu yimaado ee mustaqbalka dambe in laisku ganaaxa ka qiimo badan wey laakiin labadu waa laba waajib weeyo midna aan la baylinaynin walihaada yajuusu waxaa bannaan saa darteed an yudraba haada kan dambe ee laga baqayo inuu mustaqbalka kharimo in la garaaca banaan maratan bacda mara xataa yuadiya adiya asalaata alwaajibata calayh ilaa uu guto salaaddii waajib ku ahayd waan garaacaynaa galabta berri baa haddana garaacaynaa ilaa salaadii si fican uga hagaago waa lagu wada un ilaa falka uu la yimaado leanna waxa lagugu dilaya wax mustaqbalkao berri ama berri dambe oo kale oo iman doona wey kii horena wuxuu ahaa hal mar baa la ganaaxi ruuxu dembi dhacay buu ahaa mada wanqada mar baa lagu ciqaaba faraha laga qaadahay wاlxadiiثu اladii fi صaxiixayn can الnabiy sal ly slm annahu qaala laa yujladu lama karbaasho fowqa cashri aswaaqin toban karbaash wax ka badan ilaa fii xaddin min xuduud illaah xad ilaahay xuduudiisa ka mid an ah mooyee ruux bini aadama laguma dhufto toban ulood wax ka badan xadiidkaas marka haddii ishkaal keeno buu rabaa sheeku inuu eh, xadiidka sharxo ilan shalay soo sheegay tacsiir la gaarsiiyey dhowr boqoloo ulood la gaadhsiiyey mid laga badiyey xadiidkuna wuxuu leeyahay toban lagama badin karo wixii cuquuba ee xuduudda ilaahay xadiidka macnihiisa buu sheekhu raba inuu kuu fasiro tafsiir fiican oo qayima oon meel kale ka helaynin baa laga yaaba sheekhu marka wuxuu hi qad fasarahu taa'ifatu min ahli lcilm koox ka mida ah culummada muslimiinta waxay ku fasireen biana almuraada ujeedada xadiidka looga jeedaayo bixuduud illaahi bimaa weye xurima lixaq illah xuduudda laguu sheeg ha u qadan cuquubaadkii muqadarkaa bas ah xuduud way noqotay cuquubaadka muqadarka ah laakiin waa ka caamsan tahay wey lafdu lxad ama xuduudullah waa acam wa ashmal min istilaaxi lfuqahaa waa ka caansan yaha buu uri wax kastoo ilaahay dartii loo xarimay iyo ilaahay diinkiisa loo xarimay iyo xuduud la yidhaahdaa fa ina alxuduuda fii lafdi alkitaabi wasunnati xuduudda markaynu eegna buu uhi kitaabka iyo sunnada aynu ka eegno bikadi nadari can tacriifaati alfuqaha waistilaaxaatihim istilaaxaatihim aynoo dambayso laakiin markaad fiqu lkitaab wa u laabato yuraadu biha waxaa looga jeedaa xuduudda alfasl bayna alxalaali walxaraam kala bixinta shayga xalaashii xaraamta xadka uu shayga xaaraamta ku og yahay ka xalaashana uu ka bilowda faasilka u dhexeeya xad la yidhahdaa ayb marka shayga xaaraamta ee faasilka lagugu samayn ama ha noqdo shay cuquubo leh ama yuusan noqonin almuhim kala baxa xaaraanta iyo xalaasha xuduud la yidhahdaa fi kitaab illah mila aakhiri alxalaali wa awel xaraam sida matalan shayga xalaasha meesha u dambaysa xaaraantuna ay ka bilaabato fa yuqaalu fi lwali ka hore waxaa la odhanhayaa oo xuduud lxalaalka ah tilka xuduud ullaahi falaa tactaduuha middaas waa seerihii ilaahay markii laga soo sheegay shay xalaal ah oo ilaahay baneeyey waxaa la daba dhigay taasi waxaa weeye xuduuddii ilaahay bimacnaa waa seerihii iyo astaamihii rabbi dhigay yaan la tallaabin fi suurat baqara hada marka waa fi lxalaal wa yuqaalu tilka xuduud اllahi falaa taqrabuuha ta waa fi xuduud اxraam taas waa xuduudda ilahay meeluhu rabbi xarimeen weeye ha u dhowaanina waa lagu dhintaaye aakhiri adun waa lagu khasaarahaya ayb marka wuxuu rabaa sheekhu inu yidhaahdo xuduudda cuquubada muqadaradaana xuduud waa la yihahdaa maa muxaramaadka dhan xuduud waa la yihahdaa shayga xalaashaa meeshuu ku egyahay kakala ka bilowda xuduud waa la xuduuddu marka caamkaa ah fii kitaabillah ha u qaadanin istilaaxan dambe fuqahada in lagu qaydahayo in allaha farada faraa'ida falaa tudayicuuha waxadda xuduudan falaa tactaduuha markii laga soo sheega nabiga ka sheekay dadka diinta laazima dadkan laaziman suuraan baa lagu matalay ilaahay wasuuraan xuduud ullah labadii darbi oo ilahay waddada xaggi xagga ka socday waa ilaahay xuduudiisii u dhexaysay shayga xalaasha shayga xaaraamta marka alxuduud waa lafdi acam ashmal yaqacu cala kulli maa xurima lixaqi illah wuxuu kaloo ku dhacaa alfasl bayna alxalaali walxaraam sidaasuu rabaa sheekhu inuu ku kuu sheego waxaa aada masle u faahfaahiyo ka faa'idaystay ishaaradan uu sheekhu bidhaamiyey ibn اlqayim kadibna waa sharxay kitaabkiisa iclaam almuwaqiciin can rabbi اlcaalamiin jalladka saddexaad saddex boqol afartan iyo laba ilaa wax ka dambeeya wuxuuna ka mid a waxyaabuu yidhi faina alxadda fi lisaani الshaarici acamu minhu fi isilaaxi اlfuqahaa markaasuu aad u sharxay kitaabkiisa madaarij saalikiin hadal fiican buu ka leeyahay walaa mushaaxata fi اlisطilaaxaati maa lam tatadaman mafsada sax wey in dadku ay haldheg la baxaan ama halbeeg la baxaan oo ay magac shay oo la baxaan ama taxdiidiya ama tad lama diidano laakiin shardi waxaa weeye halbeegaas iyo ereyga mustalaxa ee cilmiga ah waa inuusan mafsado keenin walistilaaxaat walaa mushaaxata fi listilaaxaat ama walistilaaxaat alfiqiya iyo keyrkoodba laa mushaaxata fiiha maa lam tatadaman mafsada mafsada hadday keento waa layska ilaalin maxaa yeele haddii xuduudullahi oo lafdi caama rabbi ugu talagalay iyo rasuulkuba aynu ka fahanno masale khaas ah oon xuduudda kusoo koobno waxyaabaha cuquubadale bes ah mafsada meesha ka timid haddee waxaa ka soo booday ilaahay kitaabkiisa sunnadiisa in khalad loo fahmo waxaa ka soo booday in faham qaasira aynu meesha ka qaadanno marka eh, istilaaxaadku dhib ma laha laakiin waa inaysan macna faasida aysan xambaarsanayn sheekhu marka wuxuu yidhi wa tasmiyatu alcuquubati almuqadarati xaddan fahuwa curfun xaaditun sheekh wuxuu ujeedaa tasmiyat alcuquba almuqadara in lagu qasriyo wa qasru tasmiyat alcuquuba xaddan waa waxaa wey waa curfi iyo isticmaal xaadis oo gadaal ka yimid nebi maxamed iyo qur-aanka degidiisana ka dambeeye wey waa macnaha la fahmo oo ma jeeda sheekhu lama odhan kara ma aha wuxuu u jeedaa in lagu gaabiyo oo keligeed la yidhahdo ayb saa darteed ba shekh wuxuu ka fahmay sheekhu inuu ujeedo lama odhan karo keligeed lama xuduudda lama odhan karo muxuu ahaay waa xuduud cuqubaadka muqadarkii xad lqadfi iyo xad zina iyo xad shaarib iyo ad mxuu ahaaye cuqubat saariq iyo cuqubat almuxaarib iyo xuduud lama ohan kara shekhu inu u qaato markaasuu tacliiqinaya sax maaha saas sheekh wuxuu ka dagaalamaya alqasr wاliqtisaar in lagu soo koobo alxuduud maa fiihi cuqubat muqadaru sheekhu la dagaalamay meelo kanu ku caddeeyey in hadda sheekhu ka qarsoon tahay taa inay xuduud tahay ma aha taasi ma ah ibnu qayim baa faahfaahiye sheekha si fiican oga fahma hadalka oo kala saaray shekh wuxuu ujeedo inay sidaa tahay meelkaana ka soo guuriyey <clears throat> marka hadday sidaa tahay xuquuqda ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii ka soo horay oo dhan fuqad waxay ku qasbay inay ka saaraan xuduudda oo dhan xuduudba ma aha saa darteed bay ugu rafaadeen ayb sheekhu wuxu uhi muraad alxadiidi xadiidka muraadkiisu waxaa weeye ana man daraba lixaqi nafsihi xadiidkan laa yajlidu aw laa yujladu fowqa casharati min aswaatin ilaa fii xaddi min xududillahi brabxsho inuu ku fasiro xaggee maxalkiisu yahy maxalkiisu waxaa weeye man daraba lixaqi illahi waa gooni intuu doonuu gaadhsiin karaa dembigan dembi ilaahay subxaana wa tacaala uu laga galay hadduu yahay diinkiisa laga galay ummadda laga galo caam ah hadduu cuquuba muqadar lenya waa khayr hadduusan lahaynna intii doonaa tacsiirka laga dhigi karaa calaa maa yaraahu alqaadi waalwaali amaa hadduu yahay wax adugu nafsiyan aad doonayso ruuxu adigu kugu xadu shaksiyan ilmahada tarbiyanayso islaanta xoogow madax taagtay oo hadal celinta baratay addoonkii kuu shaqaynhayaed lahayad oo isyarwaalay dayib dadka noocaasoo kale marka la edminhayo ayagoo toban la dhaafin maayo leanna waa lixaqi nafsi kow ana man daraba lixaqi nafsihi ka darbi rajuli imra'atah iyo waladkiisii iyo ajiirkiisii iyo mamluukiisii fi nushuus mxuu ah caasinimadka iyo amardiidada laa yaziidu ka kordhima ruuxaasi calaa cashri jaladaatin ardayga waxbaraysa iyo caruurtaad edbinaysa toban ka badan maysid lianna waa lixaqi nafsika wa lixaqi ta'diib wey laakiin lixuquuq illaahi subxaana wa tacaala wadaadda yidhi baa jira ardada marka la garaacayo waa la kordhin kara maxaa waa lixaq inay ummadda anfacaan ay culmo noqdaan baa la doonahayaa marka waa la jilcin afartan baa soddon baa la gaarsiin labaatan baa la gaarsiin sax ma ah ta'diibaadka noocaase ku saabsan haweenayduba soo xaqullaahi ma ah inay ku adeecdo ay kaa dambayso oo muxuu ahay ay carruurta si fican u maamusho hagaagto waa xaqullah waxaan xaq ilahi uu soo geeyay maba jiraba waxaa laga hadlahayaa hawshan waxaa u badan inuu ardaygu mushaharkii iyo hawlahaadii ay ka hagaagama rabto o xidhaaladaa si fican oo fadhiisinkaada kuu hagaago oo kaa soo baxo oo waalidku hadhow uusan xanaaqin oo ayib aan lagu eedaynino macalin hebe ardaydiisu way afalxa lagu yihahdo hawlo badan meesha ku jira ilmuhu marka waxaa u dhiman xisaabo badan baa marka isxambaarsan isku gawracan ayib tafsiirka marka marka la kala saaro bay hawshu hagaagaysaa wixii xaqullaahi subxaanahu wa tacaala waynu soo maray qad yuzaad cala alcashri wahayrihaba wixii lixaqi nafs ama lixaqi ka ah ta'diibkeeda ku saabsan tarbiyadoodu yaysan xaguub noqonin ayib faslun wاljald aladi jaaءat bihi shariica lasoo karbaashaa la yidhi oo dadka muslimiinta hala karbaash karbaashku waa nooceen laakiin jaldiga uu sharcigu sheegay waxaa weeye huwa aljaldu almuctadil bisawt waa garaacitaan iyo karbaashid dhexdhexaada ah oo weliba ul la isticmaalo bimacnaa jadal wixii jadalka loodhan jiray ayib ama eh, fa ina khiyaar alamuuri awsatuhaa arrimaha midka u khayr badani waa midka dhexdhexe ee cadliga ah qaala caliy radi allahu tacaala canhu darbun bayna darbayni wa sawtun bayna sawtayn marka ruuxa la garaacayo darbun baan rabaa uriidu darban ama darb wahuwa darbun wa bayna darben waa garaacid laba garaac udhexaysa in tartiibil wixii loo garaacana lama rabo in inta awoodku u jirtaad isticmaashaan lama rabo dhexdhexaad ayib wadaadda waxay dhan sasan baashu u xadgudbin shaabuka fiidda hala qabto markaad tuuraysa fiidda qabo ayib lakiin dabadaad sii dayso intuu agga tawsiican usoo dhacahaya marka fiidda ku yar dheg suusan xoog ugu dhicin taasi waxaa weeyaan wax ruux yeeli ruux inuu kulada la ruuxa dili waa inuu xanuunsoo la xawsado aduu inta xoog ilaahay ku siiyeyna hala kala bixin waxa tartiibaha dee muxuu ahaye sidii wadaadka gabadh islaanta ku bilbilay biyaha qabowna ama tusbaxa muxuu ahaayey ku garaacayna ha noqonin iyo rumayga iyo ayib ama intuu kabta ku turay na ka lex na iska jir inkaan kugu dhacday yidhi oo kale d kala fadhiday muna ku soo markaasuu kabta iska halgaaday kabtoo sii socda marku arkay bu haddana ka naxay naka carablo kabta inkaana kugu dhacday kuwa dhacdaad ma <laughs> muxuu sheegahay <laughs> mar hadduu tahay iyo wa sawdun bayna sawtayn iyo karbaash u dhexeeya laba karbaash yacni jeedalka hadda laga hadlay jeedal weyn oo lafa jebisana ma rabno mid yaro dee xawd oon lama rabo bahal dhadhaxaada rabo ul dhadhaxaada walaa yakuunu aljaldu bilcisiyi karbaashka ruuxa marka la karbaashayo ul lagu garaaci maayo qool weyn lagu garaaci maayo ulaha geedka ah ee khashabka laga qoray adag lafay jabiyaan waxaa waa dil wey kaasi waxaana xanuujiyo ruuxan laakiin aan lafta iluda wax yeelin baa la doonahaya oo dubka kore la taga oo kugu dhagaan sida baalkan hadda carurta lagu garaacay qolyahan ay heshaan muxuu sheeg bambiirada maaragtay baashan u jeedalkan bambiirad ahaanta kaasuu dadku baabiinhaya jeedalka laga hadlayo waa mid laga sameeyey idiinta xoolaha iyo maqaarka laga sameeye wey haraga wey kaasaa ruux lagu garaacaya haragu wuu ku xanuujinaya aad buu kuu gobi laakiin lafta waxu yeeli maayo lakin buur markaad la baxdo lafaha jir way jabayaan hadde ay kala bax ba kudhifatwa jabi tan waa ku jabi baf halis wey kan laakin wuu ku goosan un waa ku haalmacinaya xanuun badan baad la kulmaysa walmaqaarici maqaarici waa burka wey maqaaricu budhna lala bixi maayo baasha matoobada waaweyn dadka lafaha jabiya walaa yuktafaa fiihi jaldiga lagu kaaftoomi maayo bidirati durada oo yaroo xawd ah durad waa la yaqaana waa xawdka usha dhuuban ee xawdka ah diraa la durad baan kula dulmanay sma durad bay yidhahan sma dadku isticmaalan waa erey er carabi ah wey lakin la soomaaliyey bal idiratu durada ama usha dhuuban ee xawdka ah waxaa la isticmaalaa fi tacsiir xilliga ruux la tacsiirahaya la idminaya lagu garaacaa waa ulidhudhumaay macallinka ardada ku garaac jiray sarbida la odhan jira kale wey diraddu waa sarbida dhudhuuban laakiin ruuxa markaa isagu eh, muxuu ahay cuquubo laga fulinhayo waa in lala baxa karbaash iyo jeedal ba ruux lala dhacaya taasi waa wixii tacsiiraad iyo cuqubaad kale ah wa ama alxuduud xuduudda ilaahay subxaanahu wa tacaala sheegay falaa budda fiiha min aljaldi bisawt ula la isticmaali maayo diradan la isticmaali maayo waa in karbaash iyo jeedal la isticmaalo wey wa kaana cumar bn khadaab radi allahu tacaala canhu yu-adibu bidirati ruuxuu edbinhaya u dhaqan xumo ku arkay iyo ruuxa qalqalye iyo ruuxa soo yar kharibe iyo uu garaaci jira uldhubana watay ku garaaci jira oo xawdin siisay ardadii ayib fa idaa jaaءat اlxuduud marka xuduud loo keeno daca bisawt jeedal keeno odhan jiray karbaasha la keeno waa laba kale masalo tan waa good ilan jaldi baa la sheegay waa jaldu fii luqati اlcarabna waa isticmaalu karbaashka iyo jeedalka la isticmaalo wey marka halkaas hawsha kale tahay wixii edbina waa gooni burbaaxa mar iska isticmaal haddaad doonto mar waxaa weeyaan eh, xawdal baad isticmaali laakiin marka xuduud timaada laabudda in la helo karbaashkaas marxab kee afka la qaban maayo waa la qiyaasay dhexdhexaad xoog inta tabartaada alle moogta iskala jebin baa jirta ood ugu talada ruuxaana marka ku dhacay inuu aada u dhawaaqo aad doonayso oo usan mar damba soo kicin waxna wax dhexdhexaada ah wey waa baacin iyo xoog xooggadaa la miisaamahaya meesha u dambaysa iyo meesha u hooseysa dhexdhexaad baa laga dhigahayaa alqiyaasi ninka ninka u xoogan laga dhigi maayo mid daciifo hubicoo sakaradan laga dhigi maayo nin xoogan baa la keenaya marxab kaa wuu xanuun ku leeyahay kaa saxaadi ma kaa burka burkaa dhama midkan caagga bembeerada balastiga ah balastigaasi waa dhib badan yaan umalinhaya soo saa ma gudahana sidig baa uga jira ma kaas halis wey kaas kaas duqayda carruurta jeclin kugu weerixin iska ilaali aan kullaynin ma niman carruurta aada u jecel waxaa jirta ad ku taabato eh, amardan ba lagu arkayna sida cismaan shiroo kale marka iska ilaali hawsha ayada walaa tujaradu hiyaabuhu kulluha dharkiisa oo dhan ba markaasi eh, laga dhigi maayo ruuxa ruuxa la qaawin maayo dharka ruuxa laga dhigata u dhamaatay ma ogtahay xoogo dhar khafiifa ah lagu reebi koodh iyo kubeerte iyo jakatiin iyo eh, suud iyo looma ogol waxaa laga dhigaya fanatii shaada isagoo qaba ama shaar jilicsan qaba la garaacahay se usha u karto ayb bal yunzacu canhu waxaa laga siibi maa maa yamnacu waxaa reebahayaa laga siibi alama darbi garaaca xanuunkiisa laxawgiisa wixii difaaci karo o dhan waa laga siibi oo min alxashaaya waxyaaba dharka lagu cufa ah xashaaya waa cufka w dharku dhar baa cufan dharkan waaweyn la xidho dhexda suuf bay kuleeyihin marya kale ku jira wuu cuban yahay dharkaa cuban o dhan baa laga siibi dharka sidiisa u dhuuban ee materialkiisa waxba aan la soconin ruuxyaa lagu soo reebahaya shaar iyo muxuu fananadi wax noocaas iyo wlfiraa'i firaaguna waa dharka idinta laga sameeyo idinta ama maqaarka iyo haragga wanaxwu dalik dharka dhar adag weeye walaa yurbatu la xili maayo ruuxa ruuxa ha la xidha haw shardi ma isagoo taagan baynu garaacayn laakiin haddii laga baqo inuu cararo ama uu la dagaalamo ninkii garaacahayey ama uu badboodo oo ushi ay suuro geli weyd la xidhahaya maa lam yuxtaj idaa lam yuxtaj ilaa daataan loo baahanin haddii loo baahdo waa lagu xidhi ayib walaa yadribu wajhahu ama yudrabu wajhuhu wejiga ruuxa laga garaaci maayo waa laga duwa usha wejiga oo suuradii moogtay ruuxa lasar weji bedeli maayo meel kale laga garaacaya fa ina nebi sal slam qaala wuxuu idaa qaatala axadukum midkiin hadduu dagaalamahayo falyataqi lwajha wejiga ruuxa iska ilaaliyo xataa markaad dagaalamaysa aad iska dhicinayso wejiga ku dhufan soomaalida wejiga iska aadaanba wejigaan kaa bedelahaya kuleeyahay weerarka u horreeya wejigaad u kusaabsan yahayba nabig wuxuu h meelo kala lagu dhufta ruuxa ayb walaa yadrib garaaci maayo ninka jaalidka ah maqaatilahum meeluhu u dhinto ruuxa ku dhufan maayo isha la aadi maysid kelida iyo wadnaha iyo isha iyo ah, lama ogolo wey iska ilaali meeluu ruuxu halistee durbo u dhinto ushood ka duway inta tabartaada ah adugu ha ilaalin fa ina almaqsuuda waxaa la doonaya waxa weeye waa ta'diibuhu ruuxa in la edbiyo oo muxuu ahaay la carbiyo laa qatlu inaan dilla ma aha farqi wey wa yucطaa waxaa la siin ushii marka ruux jidkaa loo qayba hal meel lala baran maayo meel iska meyd garaac lama ogolo wa kullu cudun xubin kasta waxaa la siin xaqahu xaqiisa min adarbi jidka o dhan baa loo qaybin dhinacyaha iyo gacmaha iyo lugaha iyo miskaha iyo dhowrabka iyo mxuu ahay calooshii iyo waa looqim usha kugu dhegto ayib jirko dhan kadahri sida dhabarka iyo wal aktaafi garbaha iyo walfakidayni bawdyaha wa naxwi dalik faslun alcuqubaat alatii jaaءat biha shariica dumarka iyagoo fadhiyaha la garaaca bay jumhuurtu qabaan raggana iyagoo taagan baa la garaaca waana iska ijtihaadaad wey wax sharci ah ma aha kolba sida uu munaasabka ah waxayna u yidhahan gabadha iyadoo fadhidaa la garaaci leanna dumarku waa iska cawro oo hadday iyadoo taagan la gala waxa laga yaabaa inay cawratyada muuqato laakiin fadhigu ayaa u asturan fadhigaa u asturan ayib midda kale ushu waxa laga yaba haday taagan tahay in naaskao kale ay kaga dhacdo waana meel halisa ah ul culus haday naaska taabato halis inu dhimato waa halis wey marka fadhiga waxyaaba badan bay ay ku qiyaaseen fuqahadu faslun alcuquubaat alatii jaaءat biha الshariicatu liman casa allaha warasuulahu nawcaan cuquubaadka sharcigeenu uu la yimid weliba dadka ilahay rasugsa caasiya loogu talagalay waa laba nooc yani dadka markaynu ka hadlayno dadku waa labo cuquubad baa ilah dejiyey idan ninkii laga fulin lahaa inaan gacanta ku haynin inuu isdifaaci labada mid wey waa nin mumtanica oo aan ogolaynba caraya ay taabta oo ciidan haystoo dagaalamayo ninkaa war buu leehay ninna waa nin shacabo racyadood gacanta ku hayso dembina galay almaqduuru calay iyo wagayru lmaqduuri caleyh labadaa masale faham wey sheekh wuu soo sharxay hadda dadkii baa ku yimid dadkii xadda laga ofin lahaa laba un bay noqonayaa nin gacantada ogolood hayso iyo niman asagu sanka taago isdifaaca intuu dembiga haddana ku dagaalamaya labadiba shoo ka hadlaya axaduhumaa cuquubat lmaqduuri calayhi min alwaaxidi walcadad in eh, cuquubada ninka gacanta lagu hayo ama hal axad ha noqdo ama dad dhaban tira ah ha noqdeen oo fara badan kamaa taqadam waynu soo marray ninkaa warkiisa waa kooban ya wixii ilahay ka ofirkibaad ka ofinaysa min xaddin aw tacziirin aw ta'diib waa dhamaatay ninka ila waad haysaay wathani ka labaad ciqaabu طaa'ifati اlmumtanica kalkufaar kufaartu maogtahay waa addoommihii ilahay yidhi xuduudda ka oofiyo garaaca wa min xuduudihim waa maxay in la dilo hadday islaami waayaan marka sheekh wuxuu ku tirinaya fiqigiisay ka mid tahay kitaab kitaab naafica ah way qiimo badan asiyaa sharci ninka doonaya inuu barto wana asaga ka bilaabo asagaa barto isku day inuu xifdiyo mutaalaciyo toban goor shan goor ilaa aad ku noqdo shibu xef ayb adawa'if almujaahida fi soomaaliya kheyrkeedba waa in loo akriyo oo ay sideedu dalabada iyo marka la tababara ciidamaha iyo lagu akriyo looga dhiga muxuu aha meesha riyaad saalixiinka tabliiqa loo geliyo ila tabliiq riyaad saalixiin bay wataan iyo kitaab fadaa'il acmaal waa taqaanaan daye hadda way bedeleen waxay ku bedesheen way asiibeen khayr allah siiye saxiixu tarkiib wa tarhiib kuwo niman wahaabiye ahaan jiroo naga baxay baa hawshaas sirtaa siiyey mm. ya maya kalabtiisa adaa fadaa'ila moogta waad ku qasbantaha saxiu tarkiibta ninka bilaabin o dhame u ku qasban yahay min albidaaya ilaa kitaab اljanaa'iz wاlqubuur u dambeeya waa un fadaa'il socota wey iyo tarkiibaad iyo waciid hawlahoodii marka wey ma dayn karaan kan adu sirtaa waa bixiyeen waa isticmaalaan way u dhaamaa kitaab hadda lakala sa lakalufo mawduucaad lahayn oon daciif lahayn oo fiican bay hadda qaateen waag hore waa isku wadeen fadaa'il camal wel kitabka la odhan jiray oo far hindi a ah ku qoran iyo muxuu ahay sakaraada bay iska wateen ayb hadda kanaa fiican marka waxaan oga in asiyaa sharciya ibnu taymiya laga dhigo muxuu ahayey riyad saalixiinka tabliiqa aad u fiican tahay fi tawaif almujaahida aad buu anfacahaya weliba ardada ciidanka la tababarhayo ka loo akhriyo la xifisiyo bartaan ilan waxaan u baahanaa nidaam siyaasi oo islaamiya ummadda in lagu maamuliya bidaayaadka wey kitaab nihaayadeen ma aha wathani ciqaabu طaa'ifati اlmumtanica kooxda isree isdifaacday ee mancoontay biquwatiha wa shawkatiha ciqaabteeda weye kaalatii laa yuqdaru calayha ila biqitaal sida kooxda aan cuquubada laga fulin karin xadka ilaahay in lala dagaalamo mooyeen fa aslu hada huwa jihaad اlkufaar aلطawaa'if almumtanica lamber kow waa alkafaro wey gaaladaa kow ka ah ciqaabtooduna waa in lala jihaado ayb acdaa'i diin illahi wa rasuulih gaalada oo ilaahay diinkiisa colkiisa ah iyo mxuu ahay rasuulka ilaahay rasuulka ilaahay iyo ilahay diinkiisa col leeyihiinba iyo diini rasuulih fakulu man balagadu dacwatu rasuuli illah nin waliba oy gaadhay nebi maxamed baaqiisii iyo dacwadiisii iyo diinkiisii ilaa diinilahi ummadda ugu yeedhahayay dacwadu hadda waa nidaau rasuul ilaa diin illaahi weeye alladii diinkaasoo bacaahu bihi alla uu soo diray falam yastajib lahu nabiga anu hogaansaman xaqa aan qaadanin fa inahu yajibu qitaaluhu wey ayib nimankan waa niman diinkao dhanba diidayba sheekhu wuxuu ka hadli doonaa adaa'ifa almuslima koox muslimad ah oo xugum min axkaami sharci diiday ama iltisaami waaye inay lagu jahaadi nin waliba oon u goon hogaansamin sharciga ilaahay jumlatan wa tafsiilan xaggana istifaaco ka reebtoomay ninkii jumlad hogaansami waayey jumlada dambe baan saarayna waaba kaafir weeye tafsiilkii kii mas'alo diiday maxaan waan qabanaynaa haddaan gacanta ku hayna waan ka shaqaynayna ilaah hawshuu ku hagaago hadduu asagoo farc min furuuc alislaam ama caqiida min caqaa'id alislam aw xukm min axkaam alislaam diiday ama iltizaam waaye haddana uu isdifaaco oo war ku dhaqaaq ma yeeli macari ay taabto oo madaxa soo rogto madaxaa la qaaday waa jihaad buu ku biiray baabuljihaad buu gelahaya fii sabiili illah kaasi in lala dagaalamaa waajibtay xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu kulluhu lilah ilaa adduunka laga waayo waa in tabarteenna ah fitno shirki iyo diin nacayb iyo diin la dagaalan fitno waa fara badan tahay wayakuuna addiinu ay aacatu hogaansanku iyo gacanta sare iyo kelimada masmuucadae naafidada ay u noqonaysa kulluhu lilah ilahay u yeelanayo min qawaacidi shekh islam faida kaana addiinu eh, bacduhu lilah wabacduhu ligayr اllaahi wajaba aljihaad buu leyahy sheekhu haddii diinka iyo taacada iyo sharciga qaybna alla laga qaato qaybna ummaddu ay keento ama cid kale lagu wareejiyo in la halgamaa waajibay caalam lislaami waxaa loo yaqaan aطaacatu bacduha lilaahi waxay dooni ha noqotay ayb wa bacduha ligayr illah aalaaq iyo nikaaxa iyo dhaxalka iyo waxyaaba kamid iyo hawlahaas iyo guurka iyo lilaahi subaa alaxwaala shaksiya la yihahdaa xeerka qoyska calaaqaat duwaliya asyaa sharciya tashriici qawaaniintii dasaatiirtii maxkamadihii qadihii muxuu ahaaye waxaaso dhan yaa iska leh lishacab waa ilbaarlamaanaad faida kaana aacatu bacduha addiinu bacduhu lilahi wa bacduhu ligayri lah wajaba aljihaad awaa'if waxa xukuumaadka maan dunida jooga oo dhan in lagu jihaadaa waajibahaya ilaa xukuumata aalibaan iyo wixii la halmaala mooye daa'if almujaahida meelahay maamulaan in loo hijroodaa waajibaysa haddii lagu noolaan waayo meelahay kale ama diinka lagu muujin waayo waidhaaru اddiin waan ka soo hadalnay kitaabkii la odhan jiray mxuu ahaa eh, sabiil الnajaati wاlfakaak min muwaalaati اlmurtadiina wاlatraak baynu ku soo marray ma huwa idhaaru اddiin diinka muujintiisii iyo idhaarkiisu maxay tahay oo manaad u ahaa mataa tajib اlhijratu hijradu waxay waajibaysaa markaad awoodi weydo idhaara diinika idhaaru diin maxaa tahay halkaasoo lagu laabto ama fuqahaa اlistidcaaf wاlinhizaam waa masala ukra idhaaru اddiin waa tahay wa kaana allahu subxaanahu wa tacaala ilahay wuxuu ahaa lamaa bacada nabiyahu wa amarahu bidacwati alkhalqi ilaa diinih ilahay markuu nabigiisa maxamed soo saray salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa amaruu ilaahay uu faray rasuulka bidacwati alkhalqi uunka in loogu yeero loogu baaqo ilaa diinihi diinka ilaahay loogu baaqo lam ya-dan lahu marka hore bilowgii nabiga looma fasixin fii qatli axadin calaa dalika walaa qitaalah ayib lam yadan lah ilahay ooma fasixin weeye nabi maxamed fii qatli inuu dilo calaa diinka uu yeedhitaankiisa walaa qitaala uma fasixin ayb inuu la dagaalama uma fasin qatli iyo qitaal farqi baa udhexeeye laakiin isdifaaca welig lama diidi inaad isdifaacdo ruuxuu kugu xadgudba weliga lama xarimin tashriicna uma baahno ayb ruuxa inaad disho ama la dagaalanto wujuubka kuma saarayn haddii laakiin fi shaksiga kugu soo xadgudba farha qaadin abadan culimadu saasay leeyihin farqi baa udhexeeya saas darteed baa abubakar dagaalamay mararka qaarkood oo eh, muxuu ahay cali dagaalamay oo cumar isdifaacay isagoon jihaad la fasixin yani saail weeye saailku waa baabkiisu waa gooni islaanta nin kaa kufsanay ama adiga cama kugu dhagahaya inaad iska daysana waad leedahay waa sheekh waa ka soo hadlay inaad firiq firiqlaysana waad leedahay ood isdifaacdo waxaa laga hadlaya waa halgan mashruuca oo jihaad oo calankiisa oo la hogaaminayo oo kaas lama jeedina fii maka w waa in la fahman wey <clears throat> markaynu nabi maxamedow waana la dulmiyey waanu wax guma isdifaacan oo jihaadan seefaan la baxo raggaas ka dhicin oo baasha aanu gaashaan ku dararo kufuu waaqiimu salaa saasay ahayd laakiin alictidaa calaa nafsika shaksi hafar ha qaadin marnaba lama odhanin saasay culimadu ku fafaahina masailka kadib ha loo fiiriy xataa <clears throat> haajara ila lmadiinati ilaa uu madiina nabigu usoo hijrooday oo fa udina lahu nabiga waxaa loo fasaxay ama faadina lahu ilahay baa u fasaxay lahu way lmuslimiina biqowlihi subxaana wa tacala baa ugu fasaxay udina waxaa loo fasaxay liladiina yuqaataluuna kuwa lala dagaalamayo alma'duunu fiihi baa la goy waa iska caddahaate qitaalka iyo jihaadka waa go-an yahay maxaa yele waa iska cashagarate wey banaanku yaallaa udina maada maxaa loo idmay fi ljihaad wa fi lqitaal wey yuqaataluuna maxaa yeelay sababku liannahum biannahum dulimuu waa lagu xadgudbay waa la dulmiyey nafti baa qabatay tahay diinkooda bay muujisan waayeen waina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala nasrihim ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u gargaaro waa awoodaa weeye nasri muminiinta iyo awliyada ilahay inuu u gargaaro fii diinihim wa jihaadihim rabbi waa awoodaa laqadiro ila qadir aladiina kuwaas ukhrijuu waa kuwe kuwa ilahay